bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartanaad ee ka mida min الnubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya albaab الثaaliث fi tacaarud اladilati wa xukmuhu wuxuu baab yahay ruknigii ama shardigii afraad ee adilada loo shardinayay shuruud اdaliil waxaad soo maray in shardiga koowaad uu yahay ahubuut wasixa daliilku daliil sugan waa inuu yahay oo taa'id ka hubsanayso midda labaad shardiga labaadna uu ahaa daliilku waa inuu tuso madluulkiisi imaa si hubaal ah ama si mala culus ah duhuuru اladila addaliili aw saraaxatuhu calaa madluulihi maxaa yeele daliilku mar hadduusa sariix ku ahayn fii macnaah ama uusan daahir ku ahayn daliil ma aha daliil ma aha waad soo marray hardiga saddexaadna wuxuu ahaa in daliilku muxkam yahay oo mansuukh uusan ahayn inaan la nasakhin marka wax laga qaadanayo saddexdaa shari shardiga afraad wuxuu ahaa intifaau lmucaarid almuqaawim waa inaan la bushiin oo daliil ka soo horjeeda uusan jirinoo marka asaga ka xoog badan ama u dhigma tacaarud min xayu luqa waa tafaacul min alcurdi tafaacul min alcurdi curdiguna waa naaxiyada iyo jihada iyo dhinaca weeye kaanna waxaad moodaa daliilkan iyo ka kale ka soo horjeeda mid walba dhanku u dhaqaaqi lahaa inuu kii kala diidan yahay leanno daliilku waxaa la rabaa markuu yimaado inuu u dhaqaaqo inuu ku tufso macnihiisi daliilkan kale marka mucaaradahay ayaa u diidda inuu dhaqaaqo saasaa tacaarud loo yidhi waa tafaaculu min alcurdi wahiy annaaxiyatu waljiha marka taqaabulkooda ishor imaanshahooda iska hor imanayaan ayaa waxaa lagu magacaabay tacaarud kaanna kula waaxidin minhumaa inuu ka hor imanayka kale oo u diidan yahay inuu shaqeeyo kuna fulo meeshii loogu talagalay inuu ku fulo tacaarudku waa sida ama istilaaxan ama istilaaxan tacaarudku waxaa la yidhahdaa waa taqaabul اdaliilayn calى sabiili اlmumaanaca taqaabul اdaliilayn calى sabiil almumaanaca waa laba daliil oo iska hor yimaada isdhowra fooda isgesha si ay isdiidan yihiin way isdiidan yihiin kan wuxuu sugayo ayuu kala diidan yahay marka taasaa isilaahaan la yidhaahdaa xukmigiisu waa jaais xukmuhu waa jawaas in adilada shareicada danniga ah inay istacaaruddo oo iska hortimaado daladeeda ee dalaaladeeda cafwan waa shay jaa'isa wa waaqicun sharcan intaa markay tahay yaa waxaa laysku hayaa ma fii nafsi اlamriba ma dhici kartaa laba daliil oo ka sugan shaarica ilaahay rasuulkiisa ka sugan in si dhaba ah ay iskagu hor yimaadaan fii xaqiiqati اlamr waxaa loo badan yahay taas inaysan dhici karin laakiin nadarulmujtahid ninka mujtahidka naadirka munaadirka ruuxa muslimka aqoonta diinta u leh fiirinaya daliilka ayaa asaga malihiisa iyo la ahaanshihiisa wuxuu u in daliilkani kan uu ka imanayo marka waa nadarulmujtahid mooyeene ma aha tacaarud xaqiiqi ah cinda اllahi wa cinda rasuulihi ma ahay u badan yihiin lann waxay leeyihiin waa waaqicun fii xaqiiqati اlmri nimanna sidaas yidhaahdaan almuhim tacarudu adin waa xukunkiisu waa jawaaz ama marka ha noqdo nisbi oan u eegayno mujtahidiinta iyo nadarkooda ama ha noqdo xaqiiqi siday daa'ifo yar qabaan tacarudki mar haddaynu marka tacriifinay aynu ka soconno xukunkiisana aynu sheegnay baabkan marka wuxuu ku saabsan yahay waa baabkii u dambeeyey xagga adilada adilada oo mumirkii ahaa mumirkii adiladii dhalaysay axkaamta iyo qaabkii loo agaasimi lahaa waxaa ku xigi doona marka mustamirkii iyo axkaamtiis mujtahidkii iyo axkaamtiis baa ku xigi doona lama kaanat adilaة اlfiqi daniya waa masala khilaafiya fi اlusuul adilaة اlfiqi inay daniyo tahay iyo inay qaطciyo tahay masaailay ku masale ay ku hardamaan usuuliyiintu wey waxba hadda ka sii murmi mayno lama kaanat adilaة اlfiqi daniyatan markay noqotay adiladii fiqiga daniyo taطaraqa waxaa u soo huleelay ama ilayha altacaarudu isku dhicid ama iska hor imaasho ayaa markaasi jid ka samaysto oo ku imanaya wey lanna dunuuntu waa danigu iyo maluhu waa kale xoog badan yahay markaasuu marka imaan karaa waxaynaidin haddaba sidaa hadday tahay oo adilat اlfiqi ay daniyo tahay xaggana ay dhici karto in ay adiladu iska hor timaado famaa yumkinu fiihi اljamcu walow biwajhin yajib اlmasiiru ilayh famaa yumkinu fiihi wixii uu suurogala gudihiisa aljamcu in laisu keeno walow biwajhin qaab un ha noqotee yajibu waa waajibaya almasiiru in loo biyo shubto ilayhi ila aljamci ama ilayhi ila lwajhi wejiga asaga ah khulaasadu marka waa uun sida jumhuurta aynu maree labada daliil hadday iska hor yimaadaan fii daahir اlamr ama adiga agtaada xaggana aad jamcin karto maalan inaad laba xilli ku kala xambaarto inaad laba xaala ku kala xambaarto in laba ashkhaas iyo mukallafin ku kala xambaarto ilaan qaabka loo jamciyaa qaabkaas ah mar waxaa dhihi daliilkan wuxuu ka hadlaya xaaladda kadaa kana xaaladda kadaa buu ka hadlaya daliilkan wuxuu khuseeyaa dadka noocayo noocaasa daliilkanna wuxuu khusey dadka noocayo noocaasa daliilkan wuxuu khuseeyaa xilligaa marka la gaadho ama xaaladdaa la gaadho ama musaafir marka la yahay ama safar jiro kana wuxuu khusey marka la nagi yahay ayb sida xaadiista ku timid in la cambaariyo la dhaleeceeyey ninka marag furee makhaatiga ku degdega isagoon la weydiisanin xagganna xadiid kale ku yimid in la ammaanay ninkii maragga fura isagoon la weydiisanin laba xaalaad ku kala xambaariyo kaana waxaa weeye xilli aan makhaati loo baahnayn ninka maragga u baahanna uu ogya hawsha ayada ah inaad la degdegto sidii nin dan ka raba ama fududaysanaya maragga iyo makhraatiga ayaa lagu arkaa waad caayanta kan kale ammaanay makhraati furka in loo degdegana waa maxay xilli loo baahan yahay adugu haddaadan makhraati kici lahaynna xaqa uu dhumi lahaa ayaad maraggi furaysaa waana marka ammaananta laba xaalaan ku kala xambaar ayb marka jamaca u horeeya haddii jamc suurogeli waayo jamca ma aha walow biwajhin mustakrah si qardajeex oo aad u fog lama rabo waxaa la rabaa jamc macquul ah oo caqligu qaadan karo usuulu shariicana ay umraati kici karto haddii jamc suurogeli waayo waxaynu eegaynaa labada nas taariikhdooda baabu naskhi wاlmansuukh annaasik wاlmansuukh baad gelinaysaan waad soo marteen mutaakhirku waa naasikh mutaqadimkuna waa mansuukh shuruud naskhi iyo axkaamtoodan horaad soo marteen haddii naskhi suurogeli waayo aan la ogayn labadan daliil kii horreeyey kii dambeeyey ama aysan isnasakhi karinba oo midkood muxuu ayaa qaci ah, ah. ayib midna waa danni naskigana waxaa loo shardinaya tasaawi inay sinaadaan fi اlmartabati wاhubuut naskiga hadduu suuro geli waayo tarjiix baa imanaya tarjiix ayaa imanaya tarjiixuna markaynu gaadhno hadda ayaynu insha allahu tacriifin doonaa sheekhu wuxuu ihi kalcaami yukhasasu bilkhaas idan caam daliil caamaa yimid oo gudo ballaadhan khaaskaynu ku khasisaynaa bimacnaa waa maxay intan daliilka goonida uu ka hadlay yaynu ka soo goynaynaa midkan guud horaad soo marteen marka waa jamac waa jamac jamcuna markaad marayso waxaanu ka duuli icmaalu daliilayn awlaa min ihmaali axadihima qaacidaasa usuuli oo laga duula icmaalu daliilayn labada daliilba in lagu dhaqmo oo la howlgeliyo ayaa ka roon min ihmaali axadihima awlaa min ihmaali axadihima midkood in la tuuro ayib wاlmuطlaqu yuxmalu cala اlmuqayad jamcaasna waa wajhu jamci daliil muطlaq oo gudo ballaaran baa yimid oo baahsan oo iska nakiro muطlaqa ah marka yuxmalu cala اlmuqayad midka dabran ee qeydka wataynu ku dabrayna oo waxaan leenahay xadiid furaa ama aayaddii furayd ee iطlaaqday waxaa weeye kana qaydahaya wa an tajmacuu bayna اlukhtayni waxaa loo jeedaa nikaxa besa ma e xataa laguma jamcin karo weeye walow bimilki اlyamiin ayib wالظaahiru yucmalu bihi daliilka daahirka waa lagu dhaqmaya maa lam yaqum hadduusan joogsanin daliilu daliil calىa iraa'ati hayrihi daahirka waxaan ka in loo jeedo hadduusan daliil inuu tusaba mooyeen oo fa yu'awalu bihi hayrkaasaa daahirkii lagu awali waa almuawal waad soo marteen aayadda daahirkeedaan ku dhaqmaynaa xadiidka daahirkiisaaynu ku qaadaynaa ijmaaca daahirkiisaynu ku xambaaraynaa allaahumma in daliil la helaba mooye na tusahaya inaan daahirkan loo jeedin haddii marka uu daliil yimaado daahirkii waa ka leexanaynaa daliilka ta'wiilka keenay meeshuu inagu riixay ama inoo tilmaamay inu aadayna wاlmansuukhu yucmalu bihi fii zamaanihi xukumkii mansuukha ama daliilkii mansuukhana intuu shaqaynayee la nasakhin baa lagu dhaqmi uma intaa kadib mansuuh markii la qaado yucmalu binaasiki min wuruudihi naasikha lagu dhaqmayaa laga bilaabo maalinkuu soo arooray ee u yimid kamaa sabaqa bayaanu dalika kulihi siduu soo hormaray arinka cadintiio dhammaantii waynu soo hormarina haddi intaaba goormay iman hadde naskhigu goormo iman waa idaa lam yumkin iljamcu naskhi wuxuu imanayaa haddaan jamac suuro gelin haddaan jamcu ujeed naskhigu ujeedaa fain kaana hunaaka ma yurajix axadahuma cumila biاraajixi waila falmujtahidu mukhayaru walaa tacaaruda bayna qaaicayn hadda wuxuu u gudbay haddii jamacna suuro geli waayo naskhina suuro geli waayo maxaa meesha yaalla tarjiix tarjiixu min xayu اlisطilaax waa taqwiyaةu axad اdaliilayni taqwiyaةu axad اdaliilayn cala اlآakhar biqariina labadii daliil mid ka mid aad xoojinaysaa labadii daliil isayaadleeda kanaa lagu dhaqmi kanaa xoog badan taqwiyatu axad daliilayni almutacaariضayni biwajhin aw biqariinatin aw bidaliilin yadul cala tarjiix daliil tusahaya in midkood la rajaxo ayaa loo jeedaa wuu ka hadla wuxuu uhi fain kaana hunaaka meesha hadduu joogo waa meeshahad waa markay labada daliil isqabtaan fooda isgashaan ma yurajaxu axadahumaa midkood wax xoojinaya cumila biraajixi baa lagu dhaqmahayaa marjuuxina waa laga tagahayaa wey haddii la raajixa lagu dhaqmi marjuuxina waa laga tagahayaa wailaa hadduusan jirin labadii daliil ee isbushiyey ama iska hor yimid wax kala haga ama u kala garqaada oo midkood raajix ka dhiga mid kalena daciifiya falmujtahidu ninkii ijtihaadahaye axkaamta raadinayay mukhayaru markaa waa door leeyahay waa la dooransiiyey ayb waa maxay mid ku doono inuu ku dhaqmo mukhayarun fi اlcamali biaxadihima lanno labadaba kuma dhaqmi karo way isdiidan yihiin midkan waxan waa xaaraan buu leey midna waa xalaal matalan leeh kuma dhaqmi kartid laakiin eh, labaduba kuma dhaqmi lakiin mid baad dooranaysa takhiirku waa sida mar haddaan jamac suuro geli waaye naskina suuro geli waaye eh, tarjiixna la waaye qaraa'in اtarjiix labadii daliil inta aad ka tegi lahayd eed labaduba tuuri lahayd mid ka mida iskaga caliiqu buu sheeku ku leh marka <laughs> almukhayar waa sida qolyaa diidan oo waxay leeyihin waa isla dhacahayaan bacd usuuliyin waay tasaaqataa waa kalbayinatayni idaa tacaaradata laba makhraati hadday iska hor yimaadaan ninbaa laba nin baa faras wada saaran ama hal isla haysa ama guri isla hayso midla kala dhex fadhiya anaa iskale anaa iskale qaadigii baa dhex galo wuxuu yidh adu makhraatiyaalkeen shan buu soo joojiyey ku kalna adu makhraati keensa lix buu keenay maxaa la sameeyaa waa laba maragoo iska hor yimid ha laysla tuuro nimankana guriga ha loo kala goyo mar haddii labadii daliil iska hor yimaadeen jamac suurogeli waaye tarjiix suurogeli waaye naskhi suurogeli waa maxaa la samayn waa waa isla dhacahayaan waxaana loo laaban buu qowl kaa qabaa ila albara alasliya ila albara alasliya loo laabanaya qolina waxay leeyihiin maye tawaquf baa waajibaya baraa asliya u laaban maysid waad ka joogsan midkoodna ku dhaqmi maysid ilaahay baadna barya oo tuugu inuu rabbi kaa kaa fujiyo oo ku fahansiiyo mas'alada aynu iskaga tagan dhib mal masale takhyiirkaas adugu badan yihiin aqwaal kalena waa jiraan ayb marka la waayo marka la waayo qaraa'in tarjiix maxaa loo yaqaana atacaadul haddii jamc u suuro galo khayr nas haddii la khayr haddii murajaxaad la helo midkood la rajaxa khayr marka la waayo intaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa waa qadiyat tacaadul isbarbardhig bay noqdeen isbarbardhac bay noqdeen ma kala aadka labada daliil marka ama takhiirkii baa kuu fasaxan ama tasaaqudkii ama waqfiga ama aqwaal kaloo la sheegan iskaga tagno xageebu galaa tarjiixu iyo cafwan iyo tacaarudku walaa tacaaruda bayna qaaicayn tacaarud ma bayna qaacay bayna daliilin qaacayni laba daliil oo mid walba hubaal iyo yaqiin ku tusahayo tacaarud ma galo ayib walaa bayna qacin wa dannin daliil qaci ah iyo mid danni ah ma galo bal yucmalu waxaa lagu dhaqmahayaa biاlqaciyi aciya horaad soo marteen bal yucmalu biاlqaciyi qaطcan daliilka yaqiinigaa lagu dhaqmahayaa danigana waa laga tagayaa kalmujmaci calayhi maca daniyi ay ka tacaarud اlmujmaci calayhi daliil lagu ijmaacay ayaa bushiyey ama ka hor yimid maca daniy mid kaloo dani ah laakiin sabaqa waxaa soo hormaray ana اlijmaaca ijmaacu asalkiisu laa yufiidu ila danna ijmaacu inuusan faa'iidayna waxaan danni ka ahayn baa soo hormaray fayakuunu marka wuxuu noqonayaa mujmac calayhi iyo daliil danni oo iska hor yimid min tacaarudi dannayni buu noqonaya laba danni oo iska hor yimid mar haddii la ijmaacu danni buu faa'iideeyaa daliil kale oo danni faa'iidayna ay iska hor yimaadeen waa laba daliiloo danni oo istacaaruday weeye qaabkaad ugu dhaqmi lahayd baa lagaa rabaa shuruudda tacaarudka uu hadda sheekhu wax ka tilmaamay haddaan khulaasayno shuruudda tacaarud waxaa kow ah in ay labada daliil isla siman yihiin xagga sugnaanshaha labada shardi baa u muhiimsan waa altasaawi fi اhubuut altasaawi fi اhubuut labada daliil xagga sanadka iyo sugnaanshaha waa inay isla awood eg yihiin isku mid yihiin isu dhigmaan isceshan karaan daliilka labaadna altasaawi fi اlquwa xagga dilaalada waa inay ka siman yihiin xagga dilaaladana waa inay ka siman yihiin markaasaa la odhan karaa waa isbushiyeen labadaa shardi baa u muhiimsan shardiga saddexaad ee soo raaca wa an yatawaaradaa calaa maxallin waaxid labadood daliil waa inay isku meel tooganayaan idan marka hadday maan barre iyo maan bilaal noqoto somaali way yaqaanaan waa shari shardiga way garanaya labada nin waa inay isku meel ka hadlahayaan heblow marka geel loo heso maa goryo uga haystaa bay kuleeyihi yacni wuxuu u jeedaa isku meel kama hadlayn hadalkeennu ma taabanayo isu meel kuma dhacahaye aduguna bari baad u shubaysa anna galbeed baan u shubaya marka waxaa sharda labada daliil ee istacaarudeen an yatacaarada soomaalidu maamaayaheeda iyo hadalladeedu usuul fiqi baa ka buuxa wax ka qoron bay laayihiin almuhim waxaan u jeedaa labada daliil waa an yatawaarada calaa maxallin waaxid waa inay isku meel taabanayaan waa inay isku wakti yihiin waa inay agga waktiga ay ka midoobaan hadduu xadii hore horeeyey daliil hore horeeyey mid dambana xilli dambe yimid waa la garan baabu naas walmansuuq wey ahib waxaa kaloo shardi ah in ay ku kulmaan isku xaalo yihiin xaalada waktiga xilliga meeshay taabanayaan shuruud marka kugu muhiimsan waxaa weeye atasaawi fi اhubuuط atasaawi fi اlquwa xagga dilaalada atawaarud calaa maxallin waaxidin iyo in waktiga iyo maxalkaba ay ka midoobaan shuruud ilaa sideeda la gaadhsiiya laakiin afarta un baa kugu muhiimsama shanta waxaan dhahaa والترجيح إما في أدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع ترجيح وين سوشين وتقوية أحد دليلين على الآخر بمرجح أنا حكسدي معها هدي لغو يري ترجيح وحوق لا في الدلائل والأدلة اسكو اوغو ترجيح ما قالو يا تعارض ما قالو عفوا ترجيح ما قالو في في المذاهب والدعاوى في المذاهب والدعاوى anaga anaga urur hebel baadna la yidhahdaa ama madhabkiyada baadna la yidhahdaa maxay madhabka annagaa ka xoog badan kiinna hadii dacaawa addacaa waxyaabaha la sheegto iyo madaahibtu iyo aragtiyooyinku howlahaas tarjix ma galo tarjix wuxuu galaa fi dalaal fi adilla adiladaa la kala xoojiyaa mooyeene nin walba dee isaga aabbihiiba rag oo dhan u qiimo badan aduguna wiilkaadaa soomaali o dhan u qiimo badan nin walba marka qumaniisa qoorta ugu jira kullu fataatin biabiha mucjaba ayb tarjiixu ima fi adilaة اkitaab tarjiixu inuu galo adilada kitaabka aw الsunة sunada aw اlijmac aw اlqiyaas aw fii hayriha iyo inuu galo waxaan qiyaas iyo ijmac iyo sunna iyo kitaab ka ahayn cinda man yaraa bihi daliilan buu ujeedaa waa ciddi qabta waxaan kitaabka iyo sunnada iyo ijmaac iyo qiyaaska aan ka ahayn inuu daliil yahay cidda qabta waynu soo marra hadde masaalix almursala iyo qowlu saxaabi iyo ilhaamkii iyo maxaanku dhahdaayey istixsaankii iyo wixii aad soo marteen carrakawaaga ahaa ayaa dee dad qabaan falawala ku koobaad oo ah tarjiix fii adilat alkitaabi wasunna fii adilat alkitaab cafwan laysa fi lkitaabi kitaabka kuma jira tarjiixun calaa sunna kitaabka la heli maayo aayad aan leenahay waxaa laga rajaxayaa xadiidka kada aayad aan leenahay waa raajixa wa hiya muqadama ayadaa la hormarin calaa xadiii kada kada baa laga hormarin ma jirto maxaa yeelay qur-aanku asagaa la fasirhaya sunnaduna waa mubayino shayga iyada caddaynayey ee fasirayey wa anzalnaa ilayka alkitaaba litubayina baa laysku ogaa markas noqon meeshaa ma taale taa ku khaldan buu sheeku ku yidhi لأنa kula minhuma ama kul minhuma bu idhiga ma aqaan xaq munaزl mid walboo kitaabkiiyo sunnada ah waa xaq la soo dejiyey min allahi xagga alle laga soo dejiyey taasi haddee adiladoo dhan baa ah marka mid mid istinbaad ku noqda lanno ijmacu anaga soo marnay kitaabkii sunnada u laabanay qiyaaskuna kitaabkii sunnada u laabanay lanno qiyaas calaa aslin baad soo martee idan marka wuxuu ujeedaa sheekhu inuu ku yidhaahdo sunnada iyo kitaabka qur-aanka tarjiix ma dhexmari karo min xayu daatuhuma anfusuhuma ka sunno ahaan iyo ka aaya qur-aan ahaan lama kala rajaxo tarjiix haddaad aragta bayna aayatin wa xadiiin wuxuu u laabanaya arrinkanoo sanadka ku saabsan xagga hubuudka iyo dilaalada aayaddu ay mawdica tusaysa iyo xadiidka wainama atarjiixu tarjiixu wuxuu ku yimaadaa bayna alkitaabi wasunna u jeedaa min amrin ay min ajli amrin khaarijiy arrin ka baxsan daat الsunna iyo daat اlkitaab oo ah binisbati ila اsanad binisbati ila الsanad aw binisbati ila اdilaala ayib inaad aayaddu iyadoo sugan xagga sanadka oo hadde ka xoog badan sunnadoo dhanba ayaa laga yaabaa dilaaladeedu ay tusayso mas'alada iyo maxalu nisaaca inuu yahay daahir ama danni yahay haddaba hadday sidaa tahay iska ogow fa yuqadamu lmutawaatir cala alaxad kii mutawaatirka ama sunna ha noqdo ama aayad qur-aan ha noqotee waxaa laga hormarin cala alaxaadi ayb idan taqdiimka waa taqdiim u laabtay min xayu sanad xaggii hubuudka ayaa la fiiriyey ee ma aha lama odhanayo kana waa xadiid kana waa aayad haddii aayadda ha loo hormari ma aha ka qur'aan ahaan loo fiirin maayo ka sunna ahaanna loo fiirin maayo oo dhihi mayno marba hadday aayad tahay ayadaa ka raajixsan wii xadiia ma aha waxaan eegaynaa uun sanadkoodaan wax ku kala saaraynaa mooyeen ka qur'aan ahaan iyo ka xadiid ahaan waa waxyaane munazlaan munazalaani min cind illaah marka taasuu raba inuu sheeku dareensiiyo wax kale meesha ma yaal haddaba wuxuu u gudbay awjuhda wax lagu kala rajaxo dhowr qaababka wax loo kala rajaxo tarjiixaadku iyo murajaxaadku way badan yihiin caraka waaweyn lamana xasrin karo maxaa yeel waa arrin u laabanaysa ijtihaadka iyo cilmiga iyo aqoonta ninka imaamka mujtahidka ah. daliil walba oo u arko ninka mujtahidka in midkoodka kale uu ka rajaxayo malahisuna uu u bato inuu ku dhaqmo xaq u leeyahay laakiin usuuliintu intay sheegeen wax yar buu ka tegay wadaadku kitaabku waa kitaab yar wuxu dhaafayna ma jiro marka mar waxaad fiirinaysaa tarjiix bixasab اlisnaad iyo tarjiix bixasab الraawi marna bixasab اlmatni marna waa bixasab almuwaafaqa min khaarij mar sanadkaad fiirin mar raawiga warinhaya xadiidka iyo sanadka abtirkaad eegi mar matniga qaabka loo wariyey iyo dilaaladiisaad eegi mar intaad inta labaduba iska dhigato yaad leedahay labadiina waad ishaysaan laba daliilow yaa idiin makhraati kacahaya bal adilada kale aynu eegno oo tol kale iyo ciidan kale ad u bahan hadda wuxuu u gudbay atarjiix kii ahaa bixasab الraawi aw wاlisnaad labaatan iyo laba murajix buu sheegi doonaa labaatan iyo laba murajix wuxuu yihi wa fi اlaaxaadi fii tacaarud اlaaxaad laba daliiloo aaxaadi oo dani oo isbushiyey ama isfooda isgeliyey yurajaxu waxaa lagu kala rajaxaa biculuwi sanad laba xadiid baa isqabtay midna sanadkiisu waa caali oo nebi maxamed agtiisuba yaallaaba labaaba laga tirsan ama saddex baaba laga tirsan sanadna waa dheer yaha nabiga waxaa loo sii mari toddoba iyo siddeed baa loo sii mari abtirkan dheeraaday wuxuu keeni karaa khata nisyaan dacfi baa geli karaa ayib sidaaduba hadda adu u fiirso marka hadda shaygii maanta dhacay iyo shaygii usbuuc ka hor dhacay isku si ooma xusuusnid qolyaha soomaaliyada jilibka fadhiya ee abtir duqa lagu abtirsado toddobada waa ugu tegaya shanta ugu tegahaya iyo ninka soddonka tirsanaya muran waa isku rafaadahayaan ma tamise ma marka xadiidka sanadkiisu uu caaliga yahay waa laga rajaxahayaa midka sanadkiisu uu naasilka yahay ayib waa waa qodob wa fiqhi raawi laba xadiis baa istacaaruday kan waxaa ku jira niman fuqaha warinaya kan kalena waxaa wey niman iska allowsahal oo islam muslimiinta guud ah ninka faqiiha ah wuxuu waxaa la malaysanayaa inuu qabtay oo xifdiyey shayga sidiisa u gutay bal culumaa lagu kala rajaxaya markaad fiqhi raawi lagu kala rajaxaya maalikiyadoo kale waxaad arkaysaa cabdullahi bn wahab iyo cabdiraxmaan bn qaasim hadday isku qabtaan xadiid iyo riwaaya fi اlxaj في مسائل الحج عبد الله واب ka رaجحhayaan xadيiثه أرجح من xadيiث ابن القاسم bay leeyihiin لأن cabدالله بن وهب المصري ayaa wuxuu ka yaqaana bay dhaheen أxaadiista iyo fahamka xajka iyo manaaسiك الcمرة والxaj ayadoo aqoonta guud bay dh aqoon badan yahay iبن القاسم فiqه الraawi yaعni mala wuxuu keenayaa hadda aduguba nin culmo ah hadduu wuriya waxaasaa maanta dhacay ku yidhaahdo iyo nin iska musaliinta caadigaa ku waxaasaa dhacay naftaadu kalsooni intee la eg bay ku qabaysaa midka caamayga warkiisa iyo ka culummada ah mise beryahan culamada laska soo galayba ayib malahaad wuxuu u badanayaa inaad wadaadka rumayso nin waayeela oo toddobaatan jir ah iyo wiil yaroo mulay ah waxay kuu sheegeen kee rumaysanaysaa waayeel maxay leen malahaad wuxuu le alaylaha odaygan ciradu ay ku taallo been sheegi maayo tiisa ku ururso wiilkan amaba qubmoos kugu dhigahaya amaba kugu ciyaarahaya marka dannigaasaa keenaya in la kala rajaxo wanaxwihi naxwi raawi ay macrifati binaxwi wey labada daliile ishaya ruwaadooda mid ka mida ah waxay waa niman nuxaada oo yaqaana lafdiga carabiga ah macnihiisa garanaya haddii riwaaya bilmacnaa ay timaaddo aan waxba dhimaynin ninka laakiin iska cajamiga ama caamayga waxaa laga yaabaa inuu iska wataba abeesooyin halaqya iska xumbaarto ayib laakiin ninka naaxiga ah wuxuu garanayaa eraygan inuu saxan yahay lafdiga nebi maxamed uu noqon karo lafdiga carbeed uu noqon karo waxa ka qaldan marka cinaayo u yeelanaya meeqaada tarjiix ad maraysaan sabab culuwi sanad fiqi raawi wa naxwihi wa naxwi ha u qaadeen waa fiqi raawi iyo wixii lamida ma ah waa naxwada caadiga ee hadda laga hadlayo ayib iyo wa luqati luqati raawi raawigu waa caarif biluqa mufradaadka carbeed iyo afka carabigu aad u yaqaanaa luqadii qurayshyadii tisuubanu hadlayabuu garanaya ninka noocaasa malahaad wuxuu u badanayaa in shaygu waraysidiisa u hayo waxba uusan ka badalaynin ile luqada buu garanaya wa waracihi labada ruwaadba ee labada daliil ishaya laba daliil ishaya ruwaadooda mid waa niman wara waraca oo xalaal miirad ah waracuna waa ninka soo tacriifinay maxaa la yidhahdaa waa tarku maa yukhaafu dararu fi اlaakhira warcu waa maxay wax walbood ka baqaysa aakhare inuu ku dhibo oo dhib kuu geysto iskaga fogaata adduunka saxaro qordheer baa layskaga tiraa warcu hada hada huwa alwarac waa tarku maa yukhaafu dararuhu fi اlaakhira ama zuhdigu waa inagu soo maray waa tarku maa laa yanfacu fi اlaakhira zuhdigu waxaa weeye wax walboon aakhare wax ku tarayni iskaga fogow yuusan ku dhibinba laakiin aakhare wax ma ku taraya miisaankada ma cuslaynaya hawaab ma ka helaysa maya ka fogow ama alwaracu isaga de waa khatar wa fitnati fitnati raawi waa raawi dhug leh oo daki ah oo caaqil ah oo indheer garad ah midkanna ka kalena waxaa warinaya sacaboole allahu sahla oo iskaga haya ma ninkii garhka weynaayo quruxsanaaye caddaa ee garbaha kala fogaa ee wejiga wareegsanaa ee nabi maxamed u ekaba been sheegaya hadda kahor waan idinka sheekeeyey wadaad soomaaliyeed baa waaa waa ka fakaday riti markaasaa isaga islaamtiisa ay raadiyeen mudday doonahayeen baadi goobaye maalinkii dambe amin galaba wadaad waxaa ka soo horbaxay quruxsan oo u eg nebi maxamed cas oo gar weyn oo wejigiisu waraysan yahay garba kale fog tilmaantu in laga bixin jiray suubanaha leh ninkii baa been u sheegay qolihii wuxuu yihi rtigaa sheegaysaan darin heebla goshaasaan ku soo maray shalay galabti meeshii bay tageen raad iyo muxuu ahay raq iyo ruux midna waa ka waayey islaanti baa waxay tiri war ninkaama been inoo sheegahay markaas see been u sheegahay nabigu u ekaaye marka waxaa weeye ku allow sahal iyo nin daki ah isku mid ma aha ninkaa wuxuu keenayaa waa tiu nabigu ka hadla ruba mxuu ah xaamili fiqhin ilaa man huwa ilaa man huwa afqahu minhu wa dabطihi dabطi raawi raawigu waa maxay waa nin xaafid ah yuusan caqli badnaanine waxaa lagu yaqaanaa wuxuu qabto waa ku dhegayaa sidii kooladiibu weligii haynaya nina waa maxay maantuu qabanaya berrina waa sii daynaya wa cadami bidcatin fiihi fi raawi waxyaaba wa lagu kala rajx waxaa ka mid ah sanadka ragga warinaya waa rag suniyiin ah ahlkhayr ah meeshana waxaa dhex fadhiya mubtadic murjiah jahmi qadari muctazili baa dhex fadhiya la kale rajaxaya ayb wa shuhrati cadaalatihi cadaalat raawi raawiga axadu daliileyn ayaa wuxuu yahay nin cadaaladiisu iyo wanaagiisu uu mashhuur yahan u baahnaynba in la tadkiiyo kalaima ka maaliki wa axmed washaafici wاleyth wasufyaan aلthawri ibnu cuyayna wayaxya raggaasoo kale hadee waa nimanka uma baahna waahiqa iyo waa cadli iyo abadan ishtaharat ishtaharat cadaalatuhu kee laga hormarin midka laguu sheegay muqaabilkiisii baa kuu taagan culuwi sanad maxaa ka laga hormarin cala naazil fiqhu raawi cala raawi hayr اlfaqiih alraawi الnaaxi calى hayr الnaaxi allugawi calى hayr اlugawi kulli waxaa kuu qadara cagsigiisi muqaabilkiisi anu waan dareerinaya matniga lakiin inaad saa u ogaataan wey ninka cadaaladiisu ay mashhuurada tahay maxaa laga hormarin midka ayn mashhuurada ahayn la taskiyeeye ama la tacdiiliye ayib <clears throat> waxaa kaloo lagu horumarinayaa wataskiyati biاlاkhtibaar wاlmumaarasa wataskiyatihi biاlاkhtibaar waa nin lagu taskiyeeyey oo lagu ammaanay oo lagu tacdiiliyey dabagal iyo ukuurgelid ikhtibaar iyo mumaaraso laysa alkhabaru kalmucaayan ninna waxaa la yidhaha annagaa ogo waa nafica way kala duwan tahay nin loo kuurgalay oo la dabagalay oo axaadiistii la fiiriyey oo riwaayadkii la dabagalay xilliguu wax wariyey ilaa xilligu hadda cilmiga bilaabay alabkiisa ilaa hadda kadib waxaa la ogaaday inuu amarkiisa mustaqiim yahay waana ta u qiimo badan ay wadaadduhu xadiiska ku ogaadaan dacfigiisa iyo saxdiisa iyo tacdiilka ruwaad iyo tajriixooda ninkaasaa laga hormarin calىa man culimat cadaalat bitaskiya hebel yaa yaqaana garan mayne ana aqano fahuwa iqat ba wadaad ku ninna adaa dabagalay oo ogaaday wuxuu yahay labadaa nin kuma sinno ayb hebel maxaa ka taqana ni an isma naqaane laakiin sheek qiimo badan ku kalsoonaya wuxuu yidhi ninka waa looga qaateen wey ninna adaabaa daba dhigtay oo wakti ku bixiy waxaa kaloo lagu ka tarjixi wa karat lahu dadka tacdiiliya ninkan ammaanay baa aad u fara badan waa raawi culummadoo dhan bay dhaheen waa iqatun cadlun sabtun xujatun imaam mutqin ninna waxaa weeye laba wadaad baa idhaahay waa iska roon yahay waa laba kala baab weeye <laughs> waa laba kala baab ayib ilaa ay shaaficiyadu hawshaa geliyeen xadiidkii busr busra binti safwaan iyo xadiis dalq ibn cali alxanafi maa huwa ilaa ilaa huwa badcatu minka iyo man masa dakarahu falyatawada waxaan ihi basra binti safwaan waa haweeney shahiiraa mashhuura ah ee dadka yaqaana ee taabiciin iyo saxaababa lahaana ay carakawaa yihiin amaa alqi bn cali alxanafi wadaad xilliguu nabigu masaajidka dhisahaye u yimid kadibna reer bani xaniifa ku laabtoon warkiisaba lahaynin wey dad yar baaba yaqaanaba saxaabadu ataa geliyeen eh, shaaficiyadu hawsha iyada waxaa kaloo lagu kala rajaxaa wtasriix bitaskiyati nin la caddeeyey inuu yahay cadli iyo nin aan la caddaynin ayib ninkaa waa musarax bitaskiyati ninkana lama caddayn oo waa maxay wuxuu u jeedaa ninka la caddeeyey taskiyadiisa tasriixan iyo ninka la taskiyey dimnan tadmiinan bimacnaa waxaad leedahy hebel waa cadli siaad ka ogaatay maalin dhoweyd baa qaadli markhaatiisu qabtay qaalibaa marhaatigiisa abtay sayd ku ogaatay inuu yahay e, iqo waxaan ku ogaaday tirmidi baa xadiidkii saxiix yeelay xaakim baa saxiix yeelay imaam hebel baa ku dhaqmay waad soo marteen kaas waxaa loo yaqaanaa tadiil dimni ah tacdiil dimni ah ayb iyo in la caddeeyo waafiqatun la yidhaahdo marna carabkaa lagu dhejinayo imaam baaba magac dhabi marna waa maxay markhaatigiisoo la qabtay iyo xadiidkiisoo lagu dhaqmay iyo waxaad ka qadanaysaa inuu yahay cadli inuu yahay ama iqo yahay marka almusaraxu taskiyatuhu wa cadaalatuhu baa laga hormarinhayaa calaa man cudila dimnan aw tadmiinan taasuu u jeedaa wa xifdi اlmarwiy waxaa lagu kala hormarin nin baa marwigi waa lafdigii axaadiiii iyo matnigii baa nin wuxuu lagu yaqaanaa riwaaya bilxarf ma ogolo riwaaya bilmacna alfaadii loo tabiyey buu sideeda u keenaya ama markuu xadiidkii tabinay wuxuu leeyahay nabi maxamed baa ii laqinay siday saxaabada qaarkood yidhaahdeen intaasuu nebigu yidhi xarafna kuma darin buu ku yidhi ninka waxaa le leelahay xuruuftii nabigu hayaa nina wuxuu yidhi aw kamaa qaala calayhi الsalaaةu wasalaam labadaa nin maad samaysa xadiidkooda abadan waad kala hormarinaysaa wa xifdi اlmarwi ay xifdi اlmatni wاlalfaad baad ku kala marinaysaa ku kala hormarinaysa ninka aan lafdigii qabanin laakiin macnaa wax ku wariyey ama ixtimaal waxaa ku kala rajix wa dikri الsababi ay sabab اlxadiid ninbaa xadiidka markuu warinayo xadiidkii sanadkiisi buu sheegaya halka anagoo maraynaa dhibkaa dhacay nabigaana u tagnay waanu weydinay sidanuu ka yidhi xadiid kale mucaaradahayan sabab ma wataba waa xadiid go-anoo socda kaa marka sababkiisa wata ninka sababka sheega wuxuu kutusahayaa ictinaa dheer iyo dadaal dheeraada inuu ku baxshay qabashada xadiidka ayb sidaa darteed ba ataa qolya xufaadda ah ee nuqaadda ah nin iska aciifa iyo xeerkan xadiis dheer uu warinhayo oo laba bog qaadanaya hal xarafna ma khaldayo waxay leeyihin waa daciif ila xadiskan waa saxiix leesh waxay leeyihin hadduu hadduu hawlihiisii iyo dacfigiisu ku jiro sidan ba umuusan qabteen daciifku mugta mar buu wax ku habsadaaye beenaaluhuna mar buu run sheegaa marka waxay leeyihiin qaabkan wuxuu tusahayaa inuu qabtay xadiidka sayulxifdi ba ha noqdo laakiin xadiidkan wuu qabtay nin daciifay ku arkaya markaas wuxuu warinaya xadiid laba xarafba ka kooban laba xaraf keliya markaas waa roon yahay oo sidin keliyo ninkan waa daciif war intanoo kale ruux walba waa qaban karaaye baasha caqli ku daray leeyihiin oo haskaga dhegaadanina ninka waa daciif laba xaraf buu ka koobay laba xaraf yaa qaban karin ayib marka ka soco waxaa lagu kala rajaxaa wasamaaci bilaa xijaab labada xadiid ismucaaraya mid ka mida ah ayaa raawigiisu xadiidka ku qaatay can اlasli masderkii asalka laga qaadanayo saxaabiyaadka oo kale maalan ummahaat اlmuminiin oo kale maalan bilaa xijaab waxay ku miaaliyaan muxadiثiintu xadiidkii mxuu ahaa qaasim bn moxamed bn abi bakr can caaisha iyo kii aswad bnu yaziid can caaisha qaasim bn moxamed ibn abi bakr can caaisha wuxuu ka wariyey bariiro nin markii la xoreeyey wadaadka qabee muqiit ahaa inuu addoon ahaa aswad ibnu yasiid nakhacina wuxuu caaisho ka wariyey inuu ninku xor ahaa muqiit xor ah markay barire xoroobays waxaa la xadiidka maxamed qaasim qaasim maxamed baa raajixa calaa xadiidi aswad ibnu yasiid anakhaci maxaa yeelay qaasim maxamed caaisho waa eedadii waa ina maxamed abibakar weeye qaasim bilaa xijaabu waa eedadii waa ummahaat اlmuminiin marka bilaa xijaab buu u tegi jiray waa maxaarimteedii wuuna ka warin jiray meesha aswad markuu u bahda caaisho inuu wax ka qaato xijaab wax kaga qadan jiray teedkaas iyo kala maqnaanshaha waxa uu keenayaa inuu xifdigaadu laga fiican yahay maxaa yeelay dhagaha base wax lagama maqle indhaha wax laga dhagaystaa in badanna waa anigii hawshaa tilmaamaan marinaya ninka marka sheekha ama macalinka ama mumliga ama raawiga fiirinaya ee xilligu doonana u tegi kara ee wax xijaaba udhaxaynin baa ka xoog badan agga xifdiga agga maleehena ninka xijaabka u baahanaya iyo istidaanka u baahanay wlkabiiri <clears throat> min asaxaabati ay rucsa ma aha alkibar bisanin ma aha waa alkibar bisharaf wاlcadama kibarka hadda laga hadlaayo waa saxaabadii waaweyneyd abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo khulafadoo kale asaabiquun اlwaluun badriyiin muhaajiriin iyo acraabtii gadaal ka yimid iyo muslimati fatxi makoo kale masin axaadiistood hadday isqabtaan nimankan khibrad ay diinta u leeyihiin iyo intay nabiga la socdeen ayaa wuxuu keenayaa macno dheeraad wاlkabiiri min الصaxaabati ay waxadiiث اlkabiiri min aصxaabi yuqadam calى hayri baa loo jeeda wاlkibaru huna waa kibaru الsharafi laa kibaru sini iska ogaada calى hayri baa laga hormarin wاdakri min الruwaati walow fi axkaam اlinaaث yaa calى اlinaaثi laga hormarin buu ujeedaa ayb matniga sidaasaa ku qoran waana ra'yi usuuliyiin badan ay qabaan laakiin alfiyadii wadaadkan birmaawi iyo sharaxa alfiyada waxaa ku qoran cagsi baa ku qoran wadaadka marka muxaqiq wuxuu u arkaa matniga wuxuu ku qoran inuu khaطa yahay ma in la khaطa la yidhahda ma aha maxaa yih wadaadku waa lagamkun matniga yarkaa inuu qabay aragtida ah bacduusuuliyiin ay qabaan hadday isqabtaan xadiid uu nin warinayo iyo xadiiday haweeney warinayso wax kaloo murajxna la waayo waxaan leenahay inta badan waxaa fahmo fiican oo hawsha ilaaliya qabtana ragga maxaa yeele dumarku nabigu waaba isku yaraayeenba ragguna xilligay doonaan bay nabiga la kulmahayeen ardo hoos fadhiday ahaayeen wuxuu malo badan hayaa wadaadkan saxaabiga xadiidkiisu inuu ka xoog badan yahay lafdigii nabigana oga dhow yahay midka gabadha muslimadda ah maxaa yeele intay nabiga arkaysaaba iska yarayd iyagoo horaanba naaqisaatu caqlin wadiinin ahaa rayiga usuuliyiin badan baa aba marka birmaawi inuu fikraddaa marka hore aba laga yaabaa bacdama marka manduumada uu tiriye harxana uu saaray inuu ra'yi kale u dhaqaa waa dhici karta waxba marka takhdi'adu ma sii caddo waxadiiu dakari baa la hormaray min ruwaati calaal unha baa laga hormarin taasi waa ra'yi qolyaa waxay yidhaahdeen xadiidka labka waa laga hormarin haddii wax kala la waayo midka dhadiga laakiin bishar xadiidku waa inuusan ku saabsanayn hawlihii dumarka xadiidku hadduu xayd iyo nifaas iyo ciddo iyo dhalmo iyo ka hadlahayo xisaabaha dumarka haweenayda xadiidkeeda muqadama calaa xadiidi arajul lann hawlahoodiibay qolyaha sidaa qaba marka walowda kaaya wuxuu ku baabi'inaya madhabka mufasilka ah madhabka mufasilka ayuu ku baabi'inaya walow fii axkaami linaad ba ha ku saabsanaada xadiidka labka uu warinayo axkaamtii dumarkaba ha ka hadlahayo wlxuri xadiiu lxuri baa la hormarin calaa hayrihi addoomada laga hormarin ninka xorka xadiidku warinayo ayaa addoonka xadiidka laga horma addoommo waa niman mashquulsan oo saydyaalkooda hawshooda iyo beerfalkooda iyo biyanaamentooda ku mashquulsan goormay xadiid qabtaanba ninka xorkay soo jeedaa laga hormarin nimanna waxay leey abadan masale waa masale xifdi iyo dabt u laabanaysee shuqul kuma laha madax bannaaniya addoonnimo ma khusayso waa masale muran ka taagaya aan iskaga socon wa mutaakhir اlislaam ninka islaamkiisu dambeeyey baa laga hormarin calaa mutaqadim اislaam maa ninka horeeye xadiikiisuna mansuuq yaha dhici karta kan dambana uu xadiikiisu naasikh yahay wa haddaan wax kala weyno niman baa cagsiya oo leh ninka mutaqadimu islaamka ah ayaa xadiiska la hormarinaya maa ninkaa naasikh iyo mansuuq wuu soo gaadhay khibro dheerna islaamka waa u leeyahay diinta wadaadkan dambe gadaal ka yimid ee ku cusub xisaabta xadiidkiisu ka kalaa ka fiican niman qaabkaase u cagsiye laakiin sidana loo badan yahay waxaa la hormaray wasalim min atadliisi cala almudallas xadiidka ka nabadgalay tadliis ayaa laga hormarin midka mudalaska ah kaa laga hadlayna waa tadliiska aan dhaawacaynin sixada la socda hadda tadliis hadda laga hadlaayo waa tadliiska aan dhaawacaynin sixada hadduu yahay tadliis ad sixada dhaawacaya de xadiidka <laughs> maba mucaaradi kara ka kale ayib waxaa kaloo la hormarin wagayri di di ismayn midka aan labada magaca lahayn yaa laga hormarin xadiidkiisa ninka labada magac leh wadaad baa magacyo badan nina hal magac buu ku yutaa uu leehay labadooda xadiid baa isqabtay waxaa dhici karta kan magacyaha badan magacyihiisa qaybo ka mida ah in lain la jarxiyeyba ruwaad waxaa jira asmaa fara badan leh asmaatoodan aan la garanaynin qaybna la daciifiyo qaybna la tawfiiqiyo oo nin baa ninka magacan u yaqaana wadaadna magac intuu garano dhi waa majhuul feedhoo ku dhufanaya ninna magac kale u yaqaana magacyo badan marka ninka halka magaca leh ee mucayanka ah ee haddii la tawfiiqin haddii la jarxinba meel lagu soo hagaagayo ayaa dhaama midka magacyaha badan waa wuxuun mala keeni kara lanna in eh, uu yahay raawigu majruux biaxad اlismayn baa laga yaaba ninkan laakiin ismiga waaxidku wataa kaasaa tilmaam kan baa lagu tacdiiliya ama lagu jariya waxaa kaloo la hormarin waman fi اlwaaqicati mubaashirun laha dhacdada laysku hayo ee xadiidku ku saabsan yahay adiladu ninka asagoo la baashiray bimacnaa gacanta la galay ama howlwadeen ka ahaa ninka xadiidkaa laga hormarin ninka qadiyadda ajnabiga ka ah ka xadiid abi raaficin calaa xadiid ibn cabaas bay ku miaaliyaan abu raafic alqibطi ayaa wuxuu yihi nebi maxamed iyo maymuuna bint اlxaaris radi allahu tacaala canha ayaan safiir u ahaa oo isku shukaamiyey oon isku meheriyey anaana u dhexeeyey nabiguna maymuun wuxuu guursaday buuri asagoo xalaal ah oon xaj iyo cumra midna ku jirin oo madax bannaan ibnu cabaas wuxuu ihi maya nabigoo asagoo muxrimu guursaday ibn cabbaasoo waadna yarayd hawshana oomada dhunduele maxaa ku soo gelay anaaba ka ahaa isu garwadeen hooyadeeni iyo nabiga anaaba isu keenay xaalad marka lagaaga hoosay maxaad oga hadlaysaa culamadu waxay dhaheen xadiidu abi raafici baa ka xoog badan midka ibn cabaas maaa waa mubaashir liqisa ayuu ahaa markii la weydiy u kuntu safira baynahuma anaaba udheeeyey anaaba garwadeen ka odaya hawshaas ibn cabaas aga u socota xadiiu saaxib اqadiya qadiyadda laysku hay ninkay khusaysay ee ku dhacaysay xadiidkiisaa laga hormarin midka kale waa caaisho iyo caf waa maymuune iyo ibn cabaas maymuuna la yidhi nabi maxamed goormuu ku guursaday ma isagoo xalaala mise isagoo muxrima isagoo xalaal i guursaday jir kadibna sarif baan ku aqalgalnay ibn cabaas waxaa la yidhi muxrim buhaabo hooyo maanaad lafayga iga warrami bu ihade ibn cabaasow hooyo maanaad lafahayga iyo wixii dhacyo arooska igu haysataa ibn cabaas marka hawshiisii banaanka la dhigay waad garanaysaan baylata wacadam linkaari min ashaykh wacadam ilinkaari min ashaykh ninka sheekhiisa uusa xadiidka ku inkirin ayaa la hormarin midka lagu inkiray matal laba xadiid baa istacaaruday raawi riwaayadanba sheekiisii baa yidhi garan maha inaad iga waris waa inkaarkii aan xadiidka daciifayna waanu soo marray inuu laba qaybood ahaa ayib midna waa midka mid daciifiya midna ma daciifiyo kii aan xadiidka daciifaynin baa laga hadlaaya marba haddii inkaar uu yimid riwaayada ma xusuusto iyo garan mahayo iyo iyo nin yidhi wahaa anaad iga warisay waa sax isku mid ma aha meeshan beltan baa soo galay ixtimaal baa soo galay ayib wma fi الصaxiixayni baa la hormarin calى hayrihima uma الbukhaari calى hayrihi uma muslim calى hayrihi uma kana calى sharطihima uma sharط الbukhaari uma sharط muslimi hawsha horaan baad kusoo barteen muxuu ahaa nuqbaha iyo meelaha kale kusoo barteen axaadiis baa istacaaruday xadiid wuxuu ku jiraa fi صaxiixayn midna sunan ku dhex yaalla waxaan leenahay xadiidka sunanka casar baa laga leefaya xadidka saxiin bu dhex yaalla ummaddo dhan baa isku raacday xadiid bukhaari uu wariyey mid muslim baa fooda isgeliyey ka bukhaari baan rajaxaynaa bukhaari iyo kayrkii oo khaarija sunanka iyo meelo kale bukhari baa la rajici uma calaa shardiim ilaa aakhirihi labiyo labiyo labaatan tarjiix buu kuusoo sheekh wadaadku asbaabtaasoo dhan maxaa ka tariseen ma soddon baad ka tariseen anugu labayo labaatan baan ka dhigay markaan markaan fiiri waxaa laga yaabaa inaad sumadan dambe ad tariseen ayib dhib ma lah idan marka intaa wuxuu rabaa sheekhu inuu wax kugu tuso qarino walboo keenaysa labadan daliil midkood unka kale ka xoog badan yahay waa hawl u furan mujtahidku inuu ku dhaqmo wayuqadamu اlqowl wuxuu u gudbay marka haddana atarjiix bixasab اlmatni atarjiix bixasab اlmatni matniga anagoo eegayn wayuqadamu اlqowl qowlka laga hormina cala اlficl sax weeye hade xadiiku waa qowli midna waa ficli ficilkii dalaaladiisaaba la isku hayay ixtimaal baa gala cumuum ma keeno amaa qowlku waa ka cad yahay inta badan uma alficlu ficilka laga horma cala taqriir xadiid ficli ah iyo mid taqriiri ah baa ishaya ficilkaa la hormari uma taqriir taqriirkaa xiga haya oo markaa ishaaraadkii iyo laga hormarinaya marka hamigii hamigii aada soo marteen oo kale wayuqadamu lfasiix laba xadiis baa isqabtay xadiis laftigiisa waa rakiib oo waxaa ku jirta xoogo cujmu midna lisaan quraysh weeye a nabi fasiix buu ahaa afsaxu lcarab buu ahaa warkaana warkii suubanaha ah kan maba ahaad leedahay hadduu warka yahay qaninafka maxaa ka dhigay iyo qartajeex leannu fasaaxada dee balaaqada lagu daraasiye fil mufrad hadday tahayna waa waa qayb hadday tahay fil taraakiibna waa qayb marka tanaafur اxuruuf waa inay ka nabad gasho yidhaahdaan iyo haraabi iyo maxaanku dhahdaay mukhaalafat اlqiyaas oo waaidi sariga naoda aysan khilaain ama hadduu tarkiibka jumalka laftiranhayana waxay u firin jireen dacfu taaliif inuu ka nabadgalo iyo tanafur اkalimaat iyo mxuu ahaaye e, tacqiid macna mxuu ahaaye xidhan oo e, adag ama aan la fahmi karin marka hadal fasiixa iyo hadal xoog ku jira isqabtay walaa yuqadamu waxba laguma kala rajaxo biziyaadati اfasaaxa xadiid baa fasiix ah midna waa afsax way isqabteen afsax iyo fasiix baa isqabto waxaan leenahay kan afsaxa raajixa dhihi mayn maxaa yeele nabi maxamed wuxuu ku hadli jiray afsax iyo fasiixba qur-aankuna afsax iyo fasiixba waa ku jiraa ayib baliiq iyo ablaqba waa ku jiraa marka labadaba dhaqanka usluub carbeed oo la yaqaano wey ee waxaan kada rajaxaynaa hadduu fasiixiya yimaado iyo rakiib wاlqurashiyu lafduhu calىa hayr اlqurashiy xadiidka iyo daliilka lafdigiisu uu qurashiga yahay biluqati quraysh xadiid ba wuxuu ku socdaa biluqati quraysh buu ku socdaa midna luqatu bani tamiim oo bani xaniifa ku socdaa iyo qaxطaaniyiin iyo junuubiyiin kanaan rajaxayna maxaa yeele asagaa u dhow inuu yahay hadalkii suubana sal slam wاlmadaniyu calى اlmakiy xadiidka madaniga ee ka hadlaya xukun madani ah caddaynayana inuu madiine ka dhacay bacd alhijra ayaanu ka rajaxaynaa midka makiga lanno axaadiista makiga inta badan waa mansuukho ayib waa mutaqadimo waxaan rajaxaynaa wlmushcir wlmushciru midka dareensiinaya birafcat الnabiy adii laba xadii baa isqabtay mid wuxuu ka hadlahayaa nebi maxamedo cizo yeeshay oo awood yeeshay oo tamkiin yeeshay oo gaalo iyo ay cadow allaba samreen oy hawshiisa kor u socoto xadiidna wuxuu ka hadlahayaa xaaladii dacfu lislaam uu jiray ee muslimiintu gacanta sare laga lahaa xagga caskariga ama siyaasiga iyo awoodda marka waxaan leenahay kan dambe ay ku jirto cadamat arusul iyo cadamat اddiin iyo rifciya tamkiinka ayaa ka rajaxan midka tilmaamaya xaalat الضacfi wاlistidcaaf maxaa yeel inuu horreeyey baa muuqata ka kana uu dambeeyey midda kale midkan ammaantu ay ku jirtay baa hawlihii islaamka asigiisuba kan hoos noo dhigahayo kuma jira warkiisa waa meeshay odhan jireen had iyo goor haddii aayadda laba ixtimaal ama laba macno ay ku jiraan macnaha alla nasahaya subxaana wa tacaala wuxuu mudnaana u dhow nabigana qabta kaasaa la rajaxahaya haddii xadiid culama isku qabtaan tafsiirkiisi tafsiir macnana u yahay macna nabiga u cunama u qalma midna xoogow laga quruxsanya waad ka cararaysa saxaabigaa war laga soo guuriya laba ixtimaal baa gala warkiisi iyo tafsiir qowlkiisi mid xoogow bahdil baa ku yar jira oon ku munaasab ahan sharaftii iyo darajadii saxaabada midna baaluur buu saxaabada u surahayaa kaa dambe baaluurkaan qaadanayna sidaad adagu maxaa meeshan dacda ugu soo ordi baasha kor u socotaa la rabaa inaad la socoto sida laba xaalo kolba ka wanaagsan ka dooro ayib erayada marka waa inaad u qooriso suubanaha iyo saxaabada macaanidana waa la qoorinhayaa ayib intaan iskaga tagna shee wuxuu u gudbo murajaxaati اlmatni matniga maka waa muطlaqan qur'aana wa sunna min murajaxaati اlmatni tii hore uu kuu soo sheegay murajaxaat اlmatni bay ahaayeen saasuu waa min kuu yidhi hadda tii horeba qowl iyo ficil soo mutuunti maaha ila bixasab matni buu ahaa wa min muraajaxaati اlmatni muطlaqan matniga ama sunna ha noqdo ama qur'aan ha noqdo waxaa ka mid a maa fiihi dikru اlcilati taxqiiqan laba xadiid baa isqabtay mid ciladii baa la caddaynayaa xukumka ay ku xidhnay midna xukumkun baa sheekana ciladii lama sheegin calى sabiili tanazul daan u yeelno siday sheegaan usuuliyiintu waxay dhaheen waxaa ka mid a xadiidkii man badala diinahu faqtuluhu iyo xadiidii diidaysay dumarka iyo carruurta in la laayo xanafiye waxay dhaheen xadiidkan yidhi dumarka yaan la layni waxaa soo gelaya islaanta xarbiyadda ah iyo midda murtadada ah haweenedu hadday ridooda lama dilahayo hadday kaafira asliya yuhuud iyo nasaaratayn la dili maayo maxay nabiga ummadda ka reebay xadiidka xukunkun baa sheegan hadilina bas ah ama xadiidka man badla diinahu faqtuluu waxaa wada soo xukunkii cilladoo muxaqaqa cilat اlqatl waa maxay atabdiil tabdiil اddiin xukunkuna faqtuluuhu idan xadiidkan qad surixa fiihi اlxukmu wاlcilaةu taxqiiqan asagaa laga hormarinayaa xadiidka aan la sheegin cilada aan la sheeg xukunkan la sheegay waa siday ku miaaliyaan laakiin sida sawaabka xadiidka ciliisa way sheegan tahay markuu khaalid nabigu u yimid wuxuu ihi maa haadihi latuqaatil maxaad u dishan tani ma dagaalantee birmageydo wey gaashaana ma qaado halkaa waxaa laga fahma wenku hadday dagaalamaan waa la gumaadi sida raggaa loo gumaadi kuriga nagafke labiyo toban jirka ama dhowriyo toban jirka ama sideed jirka ama toban jirka hadduu asna gaashanka qaato asna u dagaalamo sida ragga weyn baa loo warjeefahaya cilladu marka waa cadamu اlqitaal marka xadidku cilladiisa wuu wataa laakiin waxaa ka fiican la yidhaahdo xaddu ridda xadiidkiisaa ka xoog badan min xayu dalail min xayu shawaahid ayib maxaa yidhaha haweenaydu xuduudda waxay la wadaagtaa raggay la wadaagtaa haweeney muxsano ah hadday zinaysato maxaa la leeyahay hala rajmiyo nabigu naha can qatli nisa la soo boodhad marka xanafiyo ma keeni karo naha can qatli nisa xanafi ma keeni karo meesha taa waxaad oga tagtay baa tanna ku hay lanna waa xuduud waa xad uruddi xad urajmi isku meel baa la marinaya marka kitaabi kufaarta asliga xagga la aad baa la leeyahay waxaa kaloo hormari wamaa qudimat fiihi calى اlxukmi wamaa qudimat fiihi wamaa qudimat اlcilaةu fiihi wy calى اlxukmi ayaa laga hormarinayaa midka xukumka la hormariyay ciladuna ay dambayso waynu soo marra hawsha ayadaa in maslak اliman watanbi baan ku soo marray marna in xukumku hormaro marna ciladu hormarto wاsaariqatu faqطacuu aydiyahuma faqطacuu aydiyahum marka maxaa la hormariyey ciladii baa la hormariyey marna waa l qul huwa adan facdatu الnisaء fi اlmaxiid xadiidkii kale walaa tuqaribuuhu iib mxuu ahaa laa tumisuuhu طiiba walaa tukhamiruu ra'sah fainahu yubcaثu mulabiyan ywma اlqiyaama ciladii baa gadaal la geeyey xukunka la hormariyey marka wuxuu u jeedaa wamaa qudimat اlcilaةu fiihi ayaa la hormarin cafan cala اlxukm laga hormariyey yaa laga hormarinhayaa maa ukhirat alcilaةu fiihi cala اlxukm ayib aaba sidaa inay oog badan tahay waxaa kaloo la hormarya wamaa kaana tahdiida xadiidka goodiga wata daliilka goodiga wata iyo daliilka aan goodiga wadanin ka goodiga wataa la hormarin lanna goodigu wuxuu tusahaya in xukumkaa shaaricu uu danaynayo dan dheeraad oo kaleh waxay ku miaaliyaan mxuu ahaaye xadiidkii camaar ibnu yaasir man casaa man saama yowma shaki faqad casaa abalqaasim xadiidkaas tahdiid buu wataa iyo axaadiistii odhanaysay waa la soomi karaa ee soonka sunnada ee mulaqa ah amraysa ummadda marka haddaad tidhahda maalinkan shacbaanna waa noqon karaa ramadaanna waa noqon karaa sidoona sunnada waa iska soo soomi jiray maanta waxaan u soomhayaa sunanimo man saama yowma shaki baa ku dhaga xadidka la hormarinaya lanna tahdiid iyo waciid buu wataa wa takiidan calaa hayri xadiidka takiidka waa dee lagu celceliyey la dhuujiye dhuujintaasi waxay leedahay hawl dheeraad ah waxay ku miaaliyeen takiidka midka muakadka ah baa la hormarin calaa hayr اmuakad ayma mra'ati nakaxat bغayri idni walif nikaxa baailu wanikaxa baailu ilaa saddex gorna bay ku xadidka caaisha waxaa laga hormarinaya xadiidka alayimu axaqu binafsiha min waliyiha oo ay xanafiya ku dhageen xadiidkan waa xadiid muakada xukunkiisa shaaricu u qastay dhuujiye celceliye cinaayo dheeraada iyo ihtimaam dheeraada ku jira alayimu waxaan ku xambaarina fi اlاkhtiyaar la fi اlidni wاlwilaaya waxaa kaloo la hormarin aw maa tacmiimhu muطlaqan calى اladii cumuumuhu calى sababin waad soo marteen hawlahan oo dhan ayib waxaa la hormarinayaa xadiidka daliilka caamka mulaqa ah bimacnaa daliil baa yimid aayad xadiid baa yimid xugun buu ka hadlay sababna lama sheegin xaaladaas ha dhacday aayad baa ka soo degta ma aha hawshaas ha dhacday xadiid baa ka yimid ma aha xadii caamka wata sabab wuruud iyo caamka mulaqeen sabab wadanin waxaa xoog badan wey la hormarinaya caamka muطlaqeen sabab wadanin lanna midka sababka wato qolyaha waxay qabaanba in lagu koobahayo calaa sababihi oon la dhaafinayninba jumhuurtuna haddee alcibratu bicumumi lafdi la bkhusuus sabab bay yidhahda waad garanaysa calى اladii baa laga hormarin cumuumuhu calىa sababin calى اladii kharaja cumuumuhu calىa sababin qadyo dhacday jawaabteed kii u yimid ee sababu nusuul lahaa hadduu aayad yahay ama sababulwuruud lahaa hadduu xadiid yahay ayaa dambayno waxaa lahor midka muطlaqa ah ayb waxaa loo jeedaa fii hayri suurat sabab wa laga hadlay meesha tarjix gale waa fii hayri suurat sabab lanna suurat sabab lama soo reebi karo lamana khasisi karo lagamana saari karo daliilka caamka ah. wuxuu ihi sheekhu walcaamu daliilka caamka idaa kaana isma shardi ayu iyo dee man iyo wanaga soo maray yaa la hormarin yuqadamu alcaamu weeye hadda ile ti horaa idiin soo socotee idaa kaana isma shardin baa la hormarinayaa cala almunakari اlcaam ismu shari baa meesha ku yimid ayu iyo mani wixii la halmaala marka waa caam siiqatu shardin ay ku jirto aamidatu shardi baa ku jira kaa cumuumkiisu inuu xoog badan yahay baynu soo marray markaynu soo marnay safxadii sagaashanaad soo daraasayay baabulkhas walcaam baad ku soo marteen waxaa laga horumarinayaa nakarada mutlaqadee timid caamka munakarka ah alcaam almunakar baa laga horumarinaya yani munakarkii caamka ah yuu fasirayaa sheekhu waimaada hadda qaabkay iskugu xidhan tahay ma quruxsano aw ma in laga dhigo aw ma fii siyaaqi nafyi aw hayri mima sabaqa la yidhaahdo iyo inaad tidhaahdo ima awooda la iska gooya labadan labadan bay ku roon tahay caamkii munakarka ahaa en shardi wadanin lanna shardi waana soo mara tacliil baa ku jira man badala diina faqtuluuh cumuumna waa ku jira tacliilna waa ku jira in tabdiilka iyo qatligu cilo isu yihiin baa muuqata marka cumuumka noocaas ka oogda umumka kale waa ka oog badan yahay munakarka ah, caamka ima fii siyaaqi nafyi ha noqdo nakira ku timid fii siyaaqi nafyi waad soo marteen walam takun lahu saaxibi wix la halmaala aw hayri ama ku timid fii siyaaqi nahyi fii siyaaqi اlimtinaan waynu soo maray oo mimaa sabaqa kii soo hormaray ah nakira fii siyaaqi nafyi fii siyaaqi nahyi fii siyaaqi اlimtinaan inay cumuum faa'idaysaan inu soo mar cumuumka ku yimid fii siyaaqi sharin baana ka xoog badnaa labadaaba cinda اjumhuur laakiin wadado qabaa jira nakirada fii siyaaqi nahyin ku timid aw nafyin ku timid ee marka mxuu ahaayey min zaa'ida laga hormariyey inay ka xoog badantaha wax walba hadda lagama hadlayo caamka asagoo sariixa ahaa kullu iyo ajmaca iyo jamiiciya iyagu fooda lama gelin karo waxaa laga hadlayo adawaadka kale awsha lagu khaldabe ayb <clears throat> wahaadaa baa la hormarin wahaadaas waa caamkii munakarka ahaa caamkii munakarka ahaa ee fii siyaaqi sharin ku yimid aw cafwan fii siyaaqi nafyin aw nahyin aw imtinaan baa la hormarinayaa calaa hayrihi oo baaqi siyaq alcumuum ah intii soo hadhay siyaqdii caamkao dhan baa laga hormarin wixi aan ka ahayn kuwii wadcan caamka u ahaa ayb wاljamc اlmucarafu jamci la tacriifiye jamc dukr saalim muanus saalim oo la geliye al min almuslimiina iyo muminiina iyo mushrikiina iyo waad soo marteen al la geliye almushrikiin yaa la hormarin calىa cumuumi ma wa man waxaa daliilku waa caam lanna waxaa ku jirta ma alistifaamiya man alistifaamiya manti shardiyadahayd iyo maadayd waad soo mar horay martay wاlcaamu ida kaana isma shardin horu kugu soo mari kaa ha ku khaldamin mantan iyo maahuna waa maa waa ku istifaamiyeynta ahaa waa laga hadlaayo marka jamca mucarafka ah ee asha wata ayaa laga hormarin cumuumka ku yimid bisiiqati ma iyo man oo aan shardiyateen ahayn maxaa yeelay jamc horaanba aara min waaxidin buu ku dhacahay saddex iyo ka badan buu ku dhacay ama laba iyo ka badan buu ku dhacahay haddana albaa la sii geliyo sii og sidiisoo marka laguma xambaari karo ee waaxid lagu ambaari karo amaa man iyo ma waxaa lagu ambaari karaa iyadoo lafdigooda la fiirinayo waaxid baa lagu ambaari karaa mufrad baa lagu ambaari karaa marka ixtimaalkaas yaa laga xoog batay wlkullu cumumaadkaan soo sheegin o dhan baa la hormarin kul waa maxay waa caamkii isma shardiga ahaa kii ku yimid muطlaqan kii calaa sabab ku yimid kii fii siyaaqi shardi ahaa wixii aan soo martay caama o dhan baa laga hormarinayaa calى اlmucarafi bal aljinsiya calى mucarafat muxuu jeeda calى ism ism اljinsi mufradka ahaa ismu jinsigii mufradka alinsaan oo kale iyo inaga soo marade ismu jinsigii mufradka al la geliyey alrasuul oo kale iyo alinsaan in alinsaan la fii khusrin oo kale iyo kaasaa loo yaqaanaa ismu jinsi al la geliyey wuu u dambeeya waa ka liitaa xumaadka kao dhanba maxaa loo dib loogu dhig lixtimaaliha alcahda ashiisaa waxay ictimaashaa maadaama isagu uu mufrad yahay waxay ixtimaal inay cahdiya noqoto oo aysan noqonin istiraaqdii jinsiga ahayd ee cumumka faa'idanaysa marka dib baa loo dhigay wamaa kaana takhsiisuhu aqala yuqadamu calaa maa kaana takhsiisuhu akaraha de waa iska caddaay taas meeqa muraajic bu haddana soo sheegay xagga matniyaadka waa dhowr iyo toban baan u malay den labaatan ba gaadhayn caamka in badan la khasisay wuu daciifaya dalaaladiisu oo inaga soo mara ataa niman ba waa waa majaazba aqiiaba ma ah niman baa ka murmugo xujo iyo ma ah laakiin caamka asagoo aan la khasisin hadduu kuu muunsoo sheegin sheekhu waa min baabi atanbiih biladna cala acla mar hadduu ku yidhi caamka wax yar laga khasisay ayaa ka xoog badan midka wax badan laga reebay waxaad ka fahantay caamka aan la khasisin ayaa ka xoog badan midka la khasisay alcaam almaxfuud ayib waxay ku miaaleen midka siday macnaha kuu tusayso ayaa hadda lagu kala tegaya wuxuu uhi wayurajix waada rajaxayaa aydan dilaalat اliqtidaa dilala iqtida waynu soo marrahay hadde waa shay go-an oo asaga la'aantii in la qadaraba mooyeen hadalkuusan asaxayna caqlan aw curfan aw sharcan xaggaad ku soo marteen kamaa sabaqa arda bay u daran tahay baale kamaa sayatiina wadaadkay dhibtaa in badanna waan ka hadla ayada dilaalat اliqtidaa baa laga hormarin cala aliimaai alimaa wa tanbih haddaad soo marayseen maxaa dalaalat اliqtidaa waa maqsuuda mutakalimka u qastaaya faciddaة min ayaamin ukar faaftara baad soo qadarteen soo maaha rufica alqalm can ثalaaثaةi in allaha wada can ummati اlkhaطأa wالnisyaan can imi iyo muaakhadaad soo qadarayseen dalaalat iqtidaa bay ahayd taas waa maxduuf go-an oo in la qadaraba mooyeen hadalkuusan asaxaynin caqlan aw sharcan aw curfan waad soo martay tafaasiishaas marka dalaalat iqtidaa waa qawiya lanna ko waa manطuuq labo madluulkaasi go-an waa maqsuud marka waa ka xoog badan yahay ama dalaat اimaa wاtanbi waaan soo maray habeen dhow baynu soo maraynay xaggana waynu ku soo maray ayadu waxay ahayd lafdigaa yaa ka iltizaamaysa dalaala iltizaamiyay ahayd tacliilka iyo macnaha siyaaqaad ka fahmaya kuma caddo daahirna kuma ahayd marka wuxuu ahaa lafdigaa wuxuu keensanaya istilzaaman keensanayaa tacliil iyo ishaaro keenaya marka way kale xoog badan mid aan la'aantii hadalkaba asaxaynin oo in la qadara ay waajib tahay mutakalimkuna uu qasdahay oo mantuuq ah lanna waxay yidhahdeen marka yidhahdeen almaxduufu kalmadkuur shayga go-aanan laga maarmaynin waa kalmadkuur xataa nuxaad waxay dhaheen almaxduufu kahaabit almuqadaru kahaabit ayib walishaara ayaa la hormari dalaalat اliqtidaa waxaa laga hormarinhayaa cala اliimaai wاlishaara laga hormarinaya dalaalat اliimaana waxay ka hormaraysaa cala اlishaara ishaaradu waa inagu soo maray waa macno laga fahmaya laba daliil baa laga fahmaya maqsuud lilmutakalim oo ma aha lafdigu dalaal wadci uma tusaayo laakiin adaa markaad isku geyso waxaad ka fahmaysaa xugum inay ishaarahaya waa inaga kusoo maray wafisaalu fii caamayn iyo alaaثuuna shahran baad kala jarteen maxaa ka soo bixiseen in uurku wa u yar u yahay lix bilood dalaatulishaara kusoo martay ma aha maqsuud lafdiga kuma tusaayo iltizaamanna maaha marka laakiin naska markaad fahamto kana aad fahamto damu nasi ilaa nasin macna aad ka fahamtay weeye marka u ishaaray marka waa meel fog iimaankaa dhaamayo lafdiga istilzaamayeyba tacliilna looga fahmaayo wahumaa dalaalatu اliiman walishaara la hormarin calaa mafhumay almuwaafaqati wاlmukhalafa limaada dalaalat اliimaa watanbiih iyo dalaalat اlishaara waxay ahayn manduuqatan lafdiyatan waa lafdi mafhuum muwaafaqi iyo mukhaalafana maxay ahaayeen waa mafaahiim mafaahiim manduuqii hayri sariixa ahaa bay ku jireen dalaalat اliimaai watanbiih ishaaradu ama midka waa mafhuumba marka almanduuqu yuqadamu cala اlmafhuum wاlmuwaafaqatu mafhum muwaafaqa la hormaya cala اlmukhaalafa ayb qolyaa cagsiyey cinda bacd اusuuliyiin oo waxay dhaheen mukhaalafadu waa tasiis mafhummukhaalafada waxbuu kutusaya macnuu kutusaya cusub uu curanaya mafhummuwaafaqana maskuudku wuxuu qadanaya xukumkii mantuuqa waa muakid marka tasiiskaana ka fiican takiidka saasay yidhaahdeen murajaxaad bu hadda u gudbay bictibaari almadluul madluulka dalaatul alfaad bay taa ahayd hadda madluulka macnaha qudhigiisu hadda fiirinaya xukumki wayuqadam waxaa la hormarin annaaqilu daliilka radahaya asalka inaga rahaya ayib annaaqilu cala alsli cala almubqi lilasli wey daliilka naaqilka ah ee waxaa saasuu ahaan jiray laakiin waa laga gooray xukun cusub hooya mid kale yaynu qaadanaynaa mid kale jugjug meeshaada joog man masa dakarahu falyatawada ayaa la hormarin laga hormarinhaya wahal huwa ilaa badcatu minka wlmubitu daliilka xukumka sugaya laga hormar cala الnaafi midka anfinaya xukumka lanna ninka wax sugaya cindahu ziyaadatu xifdin wa cilmin bay leeyihin walow kaana dalika nafyiga ibaatka haba ahaado fii alaaqin aw citaaq niman baa baabu alaq wlcitaaq iyo cuquudda iqaacaadka ha laga duwo oo ha la hormariya nafyiga lanna asalka cadamiha aslu cadam alaaq wاlaslu cadam اlcidqi baa asal ah marka naafiga ayaa gar leh walaa yidhi mubitkuna barankafayl buu wadaa iyo hawl dheeraad ah oo asalkaa diidaya laakiin sababku waxaa weeye had iyo goor fii maxal niزaac in la hormariyo weeye midka mubitka ah aynu iskaga qolya waxay dhan waa yatacaadalaan mubit iyo naafi waa siman yihin lama kala rajixi karo ayib hazaali wuxuu rajaxaa asagu way siman yihiin buu rajaxaa waa tawaquf baa laazimaya u qabaa wاlmru xadiidka daliilka wax amraya wax waajibinaya yaa la hormarin cala اlibaaxa midka wax banaynaya ibaaxada wax banama yeeshee ma ogtahay kanaa wax soo kordhiyey takliif iyo xukun buu soo kordhiyey asagaa la qadanaya khayr wax kuma yeele shar u tooghay wey wa khabaru اlxadri xadiidka wax xarimaya ayaa la hormarin calىa khabar اumuur اmubaaxa xadiidka wax bannaan sheegaya maxaa yeelay qolyana waxay dhaheen taqdiim اibaaxa baa jirta o ibaaxada la hormarin cala alxaadir nimanna waa siman yihiin bay dhahaan wاlkhabaru xadiidka wax ka waramaya khabar waxaasa dhici doona waxaasa iman doona khabariga ah ayaa laga hubanaya cala alamri waannahyi midka wax amrahaya ama wax reebaya maxaa yeelay khabarku ibaat iyo taxqiiq baa ku jira waxa inuu dhacay ama dhici doono ama sida ayuu ka waramay laakiin amar iyo nahy midnama wato midka nahyiga amarka wataa la dibmarin khabarka muxaqiqa ah ee mubitka ayaa la hormarinaya wlwujuub xadiidka wax waajibin baa la hormarin iyo walkaraha midka wax reebaya karaaha aan taxriim gaadhsiisanin cala nadbi maaa nadbigu anagu natarhayen midkan waxaa weya waajibka hadaad ka tagtaba u dhammaanaysaan karaha hadaad ku dhacdana hawl aan la jeclayn baad samaysa way agga sharciga wاnadbi baa la hormaya cala mubaax wاnaafi lilxadi calaa hayrihi tnaafi nadbi cala mubaxd wa iska caddaade inagu inaan aakharaan u soconay midkii wax natarhaya waa nadbiga mubax waxba inoo tari maayo nadbigaan qaadanayna had iyo goor midkii asalka kugu reebahaya laga tegey waxaa loo guurahayaa midka inoo soo kordhiya hawl inoo soo kordhiya wdaliilu naafi lilxaddi hadday adilada ishaysa xuduud ku saabsan tahay midka xadka reebahaya diidaya ee ma jira leh ayaa la qaadan calaa hayri midka sugahaya lianna alxuduuda tudra'u bishubha laba xadiid ba midna wuxuu leey shaygaas waxaa waxaa ruxsma ha la dilo gacanta ha la gooyo ha la karbaasho yuu leehay midna wuxuu leey maya la samayn maayo waxaan leenahay midka mayadaa leh ayaan qaadanaynaa maxaa yeele xadka horan wuxuu ku dhici jiray shubha iyo ixtimaal haddana adilada fooda isgeliyey halkaasay u boodeen hazaali iyo jamac waxay abadan waxaa la qaadanayaa midka xadka sugaya saasay leeyiin maxaa xuduud waxay ku sugnaataa bikhabar alaaxaad waxay ku sugnaataa bidaahiri alqur'aan waxay ku sugnaataa bilqiyaas qiyaaska iyo khabarul waaxidka iyo daahiru lqur'aanba ixtimaal baa ku jira marka xuduuddu adiladan waa lagu sugaa maca ixtimaaliha marka hadday isticaarudana midka mubitka la qaadan bay yidhahdaan iyagu wuxuu gudba haddana wa macquulu اlmacna ay maa tadamana xukma macquulan laba daliil baa isaya midna xugum tacabud u midna xugum la fahmi karo mucalal ah xikmadiisii maslaxadiisii la garan karo midkaa tacliilka wata ee macquul macnaan qaadanaynaa lanna shareecadu waxay u badan tahay weeye tacliilkaas wamacquulu اlmacna yuqadamu cala tacabudiy saasaa loo jeedaa ayib maa tadamana xukman macquulan ayaa waxa laga hormarinaya midka xambaarsan xukma tacabudiya wاlxukm اlwadciyu cala اtakliifiy waa inaga soo maraa dee xukunka wadciga ooma baahnayn qudraة اmukalif mukalaf ogaashihiisa cilmigiisa doonidiisa midna lama shardinayn asagaa marka xagga hubuudka iyo sunaashaha ka xoog badnaa midka takliifiga ee loo shardinaya cilmi iyo qudriya hawlo badan loo firinay wuxuu hadda u gudbay muraajaxaat min khaarij muraajaxaat min khaarij wayuqadam waxaa la odhanaya wlmuwaafiqu daliilka waafaqsan daliilan aakhara laba daliil baa ishaya la kala dhaqaajin waa mid baa waxaa u maraatikacaya axaadiid kale aayado kale isagan hormarinayna daliilka ama kitaab ha noqdo ama sunna ha noqdo ayb aw mursalan baa u maraatikacay wuxuu waafaqsan yahay xadiid mursal ah aw camala saxaabiyin qowla saxaabiyin baa ka ficlaan lahayd meesha camalka ah waana sida ku yimid alfiyaha iyo sharaxaba ku yimid aw qwl aaabiy ama xadiika labada daliil mid kamida wuxuu waafaqsan yahay qowl saxaabi waa qowl saxaabi on ijmac sukuuti a la socda kii laisku khilaafsanaa inuu yahay xuj wey wa loo jeedo maaha kii ijmaacigaha aw camala ahli madiina xadiidba wuxuu waafaqsan yahay dhaqankii reer madiino ila waa xuja bacdu ahli cilmi yidhahdeen aw ilaar aw camala alaar aar culamaa baa ku dhaqmayba xadiidka macnihiisa muslimiinta badankood baaba sidan qaba aariyadaas waay keenysaa no tarji bay keenysa warajaxa shaaficiyu shaafici wuxuu rajaxay radi allahu tacaala canhu waman tabicahu ciddi raacda shaaficiyada ah maa waafaqa zayda fi اlfaraa'id laba xadii baa isqabtay maalan laba daliil xukun dhaxal bayna ku saabsan yihiin labada daliil mid kamida ah wuxuu waafaqsan yahay usuushii zayd bn haabit fi اlfaraa'id zayd ibnu aabit usuushiisii dhaxalka xadiidka waafaqay baa xoog badan lanno zayd baaba ku ficna way hawshan zayd baa marka umaratikacay xadiidkan wey <laughs> maa waafaqa zaydan fi lfaraa'id uma maa waafaqa mucaadan fi lfaraa'id uma maa waafaqa caliyan fi lfaraa'id laba daliil baa isqabtay midba wuxuu taageersan yahay usuulu mucaadin fi lmiiraa midba wuxuu waafaqsan yahay usuulu caliyin fi lmiiraa saddexdaas la yimid laanna waa mala keenaya in asaga kiisa loo hormariyo wa fii kayri اlfaraa'id shaafici muxuu sameeyey mucaadan fa caliya laba xadiis baa isqabtay aan dhaxal ku saabsanayn aan dhaxal ku saabsanayn midka uu taageero qowlu mucaad mucaad keligii wey hadda ama usuushu ay taageerto aan la hormarin lanna mucaad wuxuu aclam الnaasi biاlxalaal wاlxaraam halkaasa laga laga durxulhaya cali maa cali maxaa isagu lagu maagay saxaabada ragga u fiqih badan buu ahaa markuu qadaa iyo siyaasa ku saabsan tahay laguma gaadhaba aqdaakum caliy inuu marka nabigu qada ugu duceeyana waa sugan tahay maalinka nabigu qada ugu duceeye xabadka ka taabta wixii ka dambe weligii buu hi xaaje la ii keeno oo iga murugta ma arag saasay u kala baxdaa nabi maxamed oo noolbu wuxuu kala xukumay mushkilaat alaxkaam isagoo yeman jooga nabiga xajka loogu sheegay markaasuu ku qoslo si u garta nimankii ku dhaatay meeshii cimilkii libaaxa loo dhigay soo garan maysaa zubiyadii libax baa intii dadki baabiyey baa ceel dheer loo qoday shalayqowt annagu cimil baa naqaana qori loola galay god baa loo qoday libaaxuu ku jira la soo dul istaagay nin baa idhahda firis wuu ku fakaday markuu sii socdo ku kale ku dhagay kiibaa ku kale kusii dhagay kuba kus afar nin baa iskaga daba tagtay meeshii libaxi baa laayay kulligood reerihii baa fooda isgeliyey magti kala kala saara saddex nin mise toddoba bay ahaayeen cali oo qaadi a ah loo keenay nin walba magtaanada baa rabnaa dhiiggaana bay la soo istaageen wuu kalo ukuma nabigaa ogaaday nabig waa ku farxay almuhim facaliyan saasaa loo jeedaa wallahu aclam